ilahi wakafa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacd allahuma calimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wasidna cilman watuqan ya rab alamiin wabacdu alqismu athaani min jawaazim alficli waxaan soo dhigana qaybta koowaad ee ficilada mudaarica waxyaabaha reeba oo labada ficil reeba weliba waxaan nidhi laba qaybood baa loo qaybinayaa kuwo xuruuf ah iyo kuwo asmaa ah. kuwa xuruufta allaba ahaayeen in iyo idma soomahayn ficilka mudaaracana ah way reebaan laba ayayna reebaan waaya maanta waxaan dhigaynaa qaybtii labaad ee asmaada ahaa man buu ka bilaabay man <clears throat> kulli waa isku mid ciraabtooda meelna kala duwan waxaan raay labadaa bog oo noo muuqda oo konton inaan si fican u boobsiiyey maxaa yeele isku hal xabe isku waxbay qorayaan ila soco marka ila soco naxgoodu way fududahay haddii waqti ay gelisi wey haddii kalena hade ma fududaanayso waxaan waqtilagelimiya fududaanaya man ismu shardin jaasimun tajsimu ficlayn waa isim shardi tilmaamaya shardi haddii la xirto maxaa ku xiga in shardiga jawaabtiisa lahada soo maa ficilka koowaad waxaa layidhahdaa ficlu shardi kan labaadna waxaa layhahdaa jawaabu ashar tusaale fiiri man yattaqi illaaha lahu soo man yattaqillaaha yajcal lahu eeg man maxaan dhahnaa icraabteeda man ismu shardin jaazimun tajzimu ficlayni alwalu ficlu shardi waathaani waka yattaqi asalkeedu wuxuu ahaa yattaqi qiiqaaf lahoos dhigay ya lagu reebay soo haye waa la reeba yattaqi ficilun mudaaricun majzuumun biman eg majzuumun biman ficlush wa calaamatu jasmihi xadfu xarfil waka wcalaamatu jasmihi xadfu xarfil cila liannahu ficlu mudaaric muctal somaan haye yajcal ficlun ficlun mudaaricun majzuumun bin jawaabuh shard wa calaamatu jasmihi asukuun igu dar liannahu ficlun mudaaricun saxiixun wakaa yajcal lahu waman qofka yattaqi llaaha alle ka baqa yajcal wuxuu u yeelayaa lahu alle mahraja waman yattaqi illaaha qofka alla ka baqa yajcal wuu yeelayaa alle lahu isaga makhrajan buu yeelaya waa jawaabtii ilaah inaan ka baqdo shardi sooma ahayn jawaabtii lagu siiya waxaa weeye yajcal lahu mahraja wakaa haye maa maana waa maa yaman waa isku mid maa taqra aqra waxaad akhrido ayaan akhrinaya waxaad akhrido ayaan hee haye maxaanhaysaa maa taqra aqra maa ismu shardin jaazimun tajzimu ficlayni alwalu ficlu shardi waathaaniye wakaa taqra ficlun mudaaricun majzuumun bimaa fic shard wacalaamatu jasmihi asukuun liannahu ficlun mudaaricun saxiixun waka aqra' ficlun mudaaricun majzuumun bimaa jawaabu shardi wacalaamu jasmihi asukuun liannahu ficlun mudaaric saxiixun waka maa taqra aqra' ayu mri'in waa kii saddexaad soo maah ayu mri'in qof kasta oo yakhdim ummatahu ummadiisa u shaqeeya akhdim lah anna waa u shaqaynaya ayu mri'in yakhdim ummatahu akhdim lahu soomaa waaya ayu maxaanasa ismu shardin jaazimun tajzimu ficlayna alwalu ficlu shardi waani jawaabuhu khalhalad hadaarabti waa inad ahrida khalad hadaarabti ku dambaabi maysa ilaa akhri laakiinse ceeb weya inaad iska aamusnaato haye aye waa mudaaf imri'i mudaafile kitabta ku dhigan doonaa yakhdim waa kan ficil shardigii ficilun mudaaricun majzuumun biayu ficilus wa calaamu jasmihi as liannahu ficlu mudaaricun saxiixun wakaa ummatahu waa mafcuulkii akhdim maxaanhaysaa ficilun mudaaricun majzuumun biay jawaabu shardi wa calaamatu jasmihi assukuun liannahu ficlun mudaaricun saxiixun lahu allaamu xarfo iskuday lahu allaamu xarfo walhaau aabtiri damiirun muttasil mabniyun cala dam fii maxalli jar mataa mataa tajlis ajlis goortaan fadhiistaan fadhiisanaya mataa taqum aqum goortaa kacdaan kacaya mataa taakul haakul goortaa cunto cunaya kaasmajidid himata maxaa dhahaysaa sida qof aamusan lama rabo ismu shardin jaasimun tajsimu ficlayni wa haani jawaabuhu hayataqum ficlun tajlis miya ficlun mudaaricun majzuumun bimataa ficlush wacalaam jasmihi as liannahu ficlu mudaaric saxiixun ajlis ficlun mudaaric majzuumun bimataa jawaabu wacalaam jasmihi as liannahu ficlu mudaaricun saxiixun baarak allahu fiik ayaana ayaana nu'minka markaan ku ammaan gelinno ayaa ta'man hayranaa keyrkeena ka ammaaneen meesha annagaa atooryaalka oo haddaan annagaa ammaan naga heshid dadka kalena hee waa ka hesh ayaan waxaa lahaysaa ismu shardin tajsiimu ficlayni gabdhuhu waa aamusan yihiin alwalu ficlu shardi jawaabuhu wakaa ayaana haye iisha iigu dar ayaana nuamminka nuammin nuammin ficlun mudaaricun majzuumun bian yaana ficlush waclaamu jasmihi as liannahu ficlu mudaaric saxiixun baaraka allahu fiik warkaafkaasi ficil buu loo socdaa waa mafcuul soomahan walkaafu damiirun muttasilun mabniyun calal fatxka mabniyu calal fii maxali nasbi mafcuulbiguu kordhigaya soomaha haddaan gaari doona mafcuul iyo faacil iyo waxaas waan dhigan markaan dhigano baa si fiican laisaga xisaabinaya annaa ah. tastaqim markaad toosnaato ayaa tafus liibaanaysaa taa hore lamid mid tahay soo ciraab xayumaa aynamaa miyaa aynamaa usaafir meeshaan u safro baa tusaafir adna u safraysaa aynamaa takuunu yudrikkum lmowt soomaa aynamaa takuunu ciraab raqsada aynama waa ismu shardin tajsimu ficlayni waani takuunu asalkeeda muxuu ahaa takuunuu na somaan ay takuunu ficlun mudaaricun majzuumun biay nama fic wacalaamun jasmihi jasmihi xadfun takuunuuna xadfun liannahu min alafcaal walwaawu damiirun muttasilun mabniyun cala sukuun fii maxal rafci yudrik kumtu waa damiir yudrik ficilun mudaaricun majzuumun biaynamaa jawaabush wacalaama jismiga as liannahu ficlu mudaaric saxiixul yudrig kumtaasi waa damiir ficil la socota maxay tahay hadduu damiirku ficil raaca maxaa wey mafcuul somaan walkaafu damiirun muttasil mabniyu cala dam fii maxali nasbi mafcuulun ka ah baaraka allaahu fiikum sawd aynamaa takuunuu meel kastoo aad joogtaan yudrikkum lmowt waa idin imaanaya guri shuba isku xidhaanaya haddii kalaba saa u wado tastaqim tafusaalo ciraab weeye xayumaa tastaqim yuqadir laka allaahu najaaxa xayumaa tastaqim meeshaad toosnaato markaad toosnaato yuqadir laka allaahu alkhayr alla muxuu kuu qadarayaa tastaqim yuqadir labadaasaa soo icraaba soo isku mid kayfamaa takhdim waalidak sidaad waalidkaaga u shaqayso yakhdim laka waladu wiilkaaga kuu shaqaynaya saas soo haddaad waalidkaad u shaqayso wiilkaaguna wuu kuu shaqaynayaa haddaan laanta waalidkaagan u shaqayn laad buu kuu dhufanayaa wiilkaagu hmm. wiilkaagu waa waxaa soo samayn jirtay maskaxda ku hayso inta haye mahmaa tajlis ajlis waa la mid markaa fadhiisataan fadhiisanaya idaa waa ismu shardin jaazimun tajzimu ficlayni alwalu ficlu shardi waani maxaa loogu dara wahiya fi shicri gabayga gaarku ah markay gabayga ku jirto ayay wax reebaysaa istaqni maa aqnaaka rabuka bilghinaa waidaa tusib ka khasaasatun fatajamali insha alla waa iska gaari doonaa intaas waxaan uga baxaynaa wayaabaha labada ficil reeba hal xabaadaa ka fahamtay ciraabteeda inta kale leenkeeda marsiinaysa warkaad waa ku dhacay soomaahan wax weyn maaha halkan fiiri almawaadic boosaska allatii yurbadu ljawaabu bilfaa mawaadicda iyo boosaska jawaabu shardiga booska uu dhici lahaa fa la keeno tusaalaha bal fiiri al aslu sida asalkaahi waxaa weeye ana adawaat aljasmi qalabka wax lagu reebo tajsimu lficlayni maxay toos u reebayaan labada ficil mubaasharatan bikayri waasita waxyaabaha labada ficil reeba ayadoo aan waxba loo kala dhexgelin bee labada ficilba soomaan aynamaa takuunuu sooma reebna yodureeg sooma reebna labadaya si toos u reebay aynamaa soomaan ha saasa asalkiiya asalka wakaa labada ficilba si toosa inay u reebaan waayah biqayri waasita laakiin hase yeeshee wujidad waxaa la helay sabcatu mawaadic todoba boos baa waxaa la helay oo sacubad ay adkaatay jasmu in la reebo jawaabi shardi mubaasharatan si toosa in loo reeba baa waxaa adkaatay jawaabu shardigii oo ayaa reebaya min qibali adwaat iljism qalabkii wax reebayey ayaa waxaa la helay toddoba meeloodoo adkaatay inay reebaan haye markaasaa fajii'a waxaa lala yimi maa yusamaa waxa loo yaqaan hee bifaa aljawaab intiiintsoo garanmaysan soloo ficil ma reebeen yaah labadii ficil reebaysa keedii dambe meesha dambe oo jawaabu shardigu dhici jiray baa waxaa la arkay toddoba boos oo aysan intu karin inay reebtoba intiibaba kari weyday inay reebto markaasaa waxaa la layidhi maadaama kuwaan wax reebaaya ay kari waayeen meeshii reebitaankeedii meesha waxa yaalna caadaha loo akhriyo fa la yidhahdo faa'ul jawaabna hala keensado tusaalaha fiiri maa yusamaa waxa loo yaqaan bifaal jawaab liwuquucihaa bificil jawaaljumlatu jumlada allatii jumladaasoo ta'tii imaanaysa bacda haadihi ilfaa yucrabu waa la icraabayaa icraabahaa icraabteedii allatii tastaxiquhaatamuaadloo craabaya mubtada khabar haday tahay ficil faal haday tahay waxaan caadi u ciraabo markaa caadi u ciraabtana uma kadibna taqacu waxay dhacaysaa maxalan lijawaabi shard waaya ayagaa noo faahfaahin doona haadihi almawaadic jamacaha waxaa uruuriyey bacd alculamaai fii beytin waa hal bid baa lasugu keenay hal beyt ayaa waxaa lasugu keenay toddoba waxyaabood oo markay booskii jawaab shardiga fadhiistaan si toosa aan loo reebi karin in la isticmaalo mooyaane faa'ul jawaab warkaa waa ku dhacay soomaan maxaanku yidhi toddoba waxyaaboodoo waxaa lasoo helay markay jawaabu shardiga fadhiistaan si toosa aan loo reebi karin in la isticmaalo mooyaane faa'ul baarak allaahu fiik maxay yihiin kuwaas waaan ismiyatun dalabiyatun wa bijaamidin wa bimaa waqad wa bilan wa bitanfiisi waa intaa ismiyatun dalabiyatun wa bijaamidin wa bimaa waqad wa bilan wa bitanfiisi toddobadaa xabo ayaa markay jawaabu shardigaay booskeeda yimaadaan hee lama reebi karo si toos looma reebi kare waxaa la isticmaalayaa wax loo yaqaan faaol baarak allah fi intaas ma haysaa horta intaa ma haysaa <clears throat> kow tan koowaad maxay tahay waa an yakuuna inuu ahaado jawaabu shardi jumlatan ismiya booskii ficil reeban in la dhiga la reebayo jawaabu shardi uu noqdo baa waxaaba yimi mubtada iyo khabar baa soo fadhiistayba mubtada iyo khabar baa meeshii soo buuxiyey jumla ismiya la dhahaa o markaasoo kale maxaa la sameynayaa dee jumlamiyaa miyaa reemliin la saaraya ficilka la reebi jiray soomaan markaasna waxaa khasaba markae fa in la keeno qur aanka ka buuxda in yamsaska bikhayrin fa huwa calaa kulli shayin qadiir inii in yamsaska in waa taqaana soomaan waa xarfu shardi ilaa ahri jaazimun tajzimu ficlayni alwalu ficlu shard waani jawaabuhu yamsas ficilun mudaaricun majzuumun biin ficilshardi ma rabno lshaardigayaa yaal fiiri huwa calaa kulli shay huwa waa mubtada calaa kulli shayin qadiir khabar baa ku jira muntada khabara meesha yaala ficli ma yaala meesha meesha ficli ma yaal ficil oo shardiyo meesha la reeba hee maba yaal markaasoo kale maxaa la samaynaya waxaan leenahay booskii jawaabu shardigu imaan lahaa waxaa ku habsaday jumlad isim mubtadaya khabar ah baa ku habsatay sidaa daraadeed toos looma reebi karee horta fa keena jawaab markaa keentaan waxa meeshii caadiisaga icraabo markay caada u ciraabato kadib waxaad tidhaahdaa waljumlatlismiya jumlada isimka ahi hee fii maxali jasmi boos reeban bay taallaayo fii maxali jasmi bin jawaabu shar se u ciraabanaa marka kuwan craabtooda dulmarnaa iska fiican maxaan leenaa fiiri hadda iyo soo ciraaban fahuwa alfaau faau ljawaab badhaysakadhiganaysadhag huwa caad u icraabo damiir weeye oo mubtadaa halkaan dhig calaa waa xarfu jer kulli ismun majruurun wa jarihi kasratun daahiratun wakaa kulli mudaaf shayin mudaaf iley qadiirunna waa khabar maxaa mubtadaa huwa khabarkiina meeye qadiir soo maan kadib waxaan leenaha waljumlatu min almubtada'i oo ah huwa waalkhabari oo ah qadiir fi maxalli jasmi boos reeban bay fadhiisteen oo yaa reebay biin oo booskuna magaciis jawaabu shardi oo meeshan wax weyn maaha dee meeshan horta waxaaska laba mas'alaba waxa meesha inaa caada u ciraabato booskanna xaq waxaa u laha inuu reeban yahay soomaane himniinkan inaad sheegto waa intaa marka hore muntadii khabarka icraabo marka ay raabato kadib waxaad tiraahdaa muntadahan iyo khabarka meesha ay joogaan waa meel reeban oo in reebanta yaa noo sheegay dee intaasoma rabin yaa u fadhiyareebnaa fadaasaan cadaynaysa meeshu inay reeban tahay marka waay tusaalaha labaad maxaa weeye marka hadda waxaa qabataa keliya booskii jawaabu shardiga jumla mumtada iyo khabara hadday timaado faahul jawaab baa imaanaysa caadi baana loo icraabanaya warka waa ku dhacay soomaa waayahay an yakuuna inuu ahayo jawaabu shardi ficlan dalabiyan ficil amara ah inuu noqdo booskii jawaabu shardigabaa amar fadhiista amar baa yimaadayba amrtaqaanid uktub idhab kuwaas baa yimi meeshan maxaa laga rabaa ficil mudaaric oo reebo soomaan meesha ficil mudaaric reebo ma joogo maxaa la samaynayaa amarka caadigiisa aga aqri fa la yihahda hee keenso tusaalaha fiiri in jaa'aka almiskiinu miskiin hadduu kuu yimaado hee farxamhu irxam waa ficil awniya cala sukuun soomaaan xagee buu yaalaa hadda booskii jawaabta soomaaan haa fa keenso farxamhu u naxariiso booska saddexaad waxaa yidhahdaa an yakuuna jawaabu shardi ficlan jaamidan ficil inuu yahay jaamid jaamid waxa la ficil meeluu ka yimi aan la garanayn leys xagee bay ka timi kataba ka timi kitaaba alkitaabatu baa ka timi somaa lays xagee ka timi meelti la garamaybade saasaa lagu arka jaamid baa la dhahaa farac asliya farac mid toona maleh mudaaric lagama dhig yalaysu maraysaa yalaysu unqaysa mudaaric ka dhig yalaysu ma jirto warwaay asalkaydinoo sheeg asalna maleh macnaheed maxaa weeye jaamid saasaa lagu arkay kaasoo kalea meesha imaanaya fiiri tusaalaha in yajlis sayidun sida hadduu fadhiisto falastu bijaalisin anna fadhiisanayo booskii ficilka mudaaraca oo reeban laga reeba yimaaday laysaa timi iyadana waa booska saddexaad afar waxaa weeye an yakuuna jawaabu shardi muqtaranan bima naafiya booskii jawaabu shardiga maa diidmaabaa timaado bal fiiri in takhruj haddaa baxdo famaa ahruju biximayo anugu biximayo maa diidmaabaa timaaday tan ku xigta fiiri an yakuuna jawaabu shardin muqtaranan biqad baa timi in yasliq hadduu waxaday wiilkani hee faqad saraqa ahun lahu min qabl inailaawnbi muuse nebi yuusuf nebi yuusuf maogtahay <clears throat> wuxuu ku riyooday in loo sujuudiyo ku riyooday wuxuu ku yooday axada cashara kawkaban waashamsa waalqamara ra'aytuhum lii saajidiin soomaa koob iyo toban adugu dayax isugu jiraya kawaakib iyo qora oo u sujuudaysa qurux badan maa nin madax noqday weeye de nin madax noqday laakiin sariyada quruxda badan iska hel ma ma iska helba waa in la mariyaa dhibaato wixii adduun taalay walaalihiis baa ku kacay way soo qabteen xagee ku rideen ceel bay dhexda u istaajiyen bal fiida suurayso bismillahi raxmaan raxiim nebi yuusufoo walaalkii saa u xambaarsan yahayo ceelka saa ugu sii wado asagana dhahaya wareegada wareega qalle ilaahay ka cabsada war walaalkii baana muuqaalka muuqaalka yaa muuqaalka bal fiiri ceelka ku sii wadaa wareegada war xagga iyagu tuuraysa warka daaya ayaguna aysan u naxayn oo ku ridayaan soo muuqaal la yaab lama halkaa howlba inaysan walaalaha kuu naxayn waa imtixaan inay meel kugu rideenna waa imtixaan labaad inay been kaa samaysteenna waa imtixaan saddexaad maxay yidhaahdeen yaa yaybaa cuntay yaybaa cuntay waa mid saddexaad midda afaraadna khamiiskii haddii ay kuu deyn lahayn waa iska ficnaan lahayd khamiiskiina kaala baxde adoo <laughs> nebi yuusuf aan khamiisna qabin baa ceelhiya ku jira khamiiskiisna shaqa culus buu qabanaya dhiig baa lagu daadinahaya maogta afar maxaa ah yey baa been laga samaysanaya baal miskiino yey banaankeeda iska marayso waxba cunin hadday cuni lahayd waxbay ahaan lahay beentaaska dhacday waxba ma cunin oo yey qof cuntay maradiisa seeba u geli lahayd hmm? mare iska nadiifa wax dhiig keliya ku yaal miyey baa cuntay maxaa kaaga sida ninkii nebiga ahaa cilbuu ku jiraa safar baa soo marayo dalowbay ku tuureenoo dalowgii meeshii biyaha laga soo hayey dayaxa oo soo baxay dayax ninkii dalowga soo jiidaya wuxuu yidhi bushra haadaa qulaam war bishaara meeshan biyaha weerha ka sugi <laughs> yaa noo soo baxay wiila dayaxa dayax baa soo baxay oo dayaxii laga sugiyo cirka xagee buu ka soo baxay ceelhu ka soo baxayba halkaa markuu ka soo baxay meeshii la sharfi lahaa maxaa la yidhi wa asaruuhu bidaaca waawaa la qafaashayoo waa laga dhigay adoon adoon buu noqday ninkii dhammaayo riyada la yaab kale ku riyooday addoonnimuu maraya inuu addoon noqday wacaawa alla maraya gurigiisi baa la geeyey oo islaantii imraatul casiis baa loo geeye waxaa la yidhi wiilkan yarka heedheh noo dhaqaale waxaa dhici karta hee casaa an yanfacanaa aw natakhiduhu walada inaan dhici karta ma ogta nin weyn oo mas-uula buu noqday bismi illaahi raxmaan raxiim oo laga yaabayo ma og islaantii guriga uu deganaa baa ku mushkilootay mushkilay bilowda waraawadathu alatii huwa fii beytiha can nafsi waqallaqat alabwaaba wa qaalat haytale waa imtixaan qaran wey imtixaan labaad way is eersadeenoo ku dhacay islaankan giistarada ordaysa wey dibaduu ku dhacayo ka daba oradayo dhabarkay soo qabatayo khamiiskii baa ka go'ayo albaabkii baa laysugu tegi albaabkii baa fooq laga siiyey ninkii guriga lahaaba istaagayba islaamtu isaan la yaab laheedee masaladii weyba rogata maxay tidhi maxay tidhi yaa maa jazaau man araada biahlika suucan ilaa an yusjan aw cadaabun nin reerka nin aan soo korinay oo cunto siinay oo hus siinay oo aan dejinnay oo maanta reerkaagi anshuxumo la soo raadsaday waqorow ninkaas laba midkood in cadaabul aliim la geliyo iyo in jeel lagu ilaawo miskiin ilaaha weeyaan warmasagaaguhayawaxaas muxuu yidhi hiya <laughs> raawadatnii can nafsi wa shahida min wuxuu galay dee waa nin laga xoog badan yahay weeye mid laga xoog badan warkiis buu galayo wixiise xoo lagama soo qaadin markii la cadeeyay oo meesha lagagidhigay islaantuaba siyaxan aqsanta suuqiibay soo maqashay waxay tidhi waxaa layii imra'atulcasiisi turaawidu fataaha can nafsi qad shaqafahaa xubba islaantii waa jeceel baa qaaday cirkaasuu maranayaa jeceelku islaamii soo shirisayoo waxay u dhigtay fadhiyoo hilibkiibay siisayoo mindiyihiiba u diyaarisayoo halkaasay fadhiisay maogta halkaa markay marayso ee soo soogal markuu soo galay maxay sameeyeen maa haadaa basharaa in haadaa ilaa malakun kariim walla kani he kani qofba ma aha ilanbelaa lagu tusay heblaayo hee ilanbelaa lagu tusay ninku nin qofba ma aha waaba malag ayadoo fursada ka faa'idaysteen waxay tidhi haada aladii lumtunanii fiih ninka waxay igu canaananayseen canaanta danla'aan base ka herideene haddaba kaa ninka laftigiina idin waalay <laughs> yaa nebi yuusuf jeel buu doortay inuu galo jeelka markuu galay sida annagoo kale iskama aamusine dantiisi wuu yaqaanaayo horey buu diin ka bilaabay inuu faafiyo labadii ku jiray diin eh, ceelka ku jiray godka ku jiray xabsiga ku jiray diin ku bilaabay inuu diinta u sharxo wuxuu wasiilo haystina wuu adeegsadayo wuxuu yidhi waad iin fasiraynaye islaama wuu u fasirayo kii uu islahaa alla ilaahay kan waa sii noolaan doonaa isaga cumriba waa usii hari doonaa wuxuu yidhi war isoo xasuuso oo iga warhay oo jeelka ma garanaysaa yaan liyuu ilaawi muduuskee bidcas falabita fii sijni ee bidaxa sagaal sano buu isaga jira wax ku dhow markii ninkii baxay kadib sagaal sana kadib wuu isaga sii jiray waxaasoo dhan shiikhow riyadii baa lala in la rumeeyo meeshan hidiye iyo han la iska gaaro bilaa tacab hee bilaa tacab inaad iska socoto ma jiro ma jiro tusaalaha u qaado markaasaa boqorkiibaa muxuu sameeyey wuu riyoodayoo innii araa sabca baqaraatin simaanin yaakuluhunna sabcun cijaafun wa sabcu sumbulaatin khudrin wa ukhra yaabisaat haa yaa ayuha lmalo aftuunii fii ruuyaaya in kuntum liruuya nimankii waa ku dhigtayoo jiqdi ay ku noqotay wixii adqaafu axlaam war waxaas anagu waxaan fahmi karna ma aba yidhahdeen waa qarowde nin baa meesha joogashay baasha fasiri doona ninkiibaa soo dhaca wuxuu yidhi boqorow nin baan aqaanaa baash si fiican u yaqaan ma soo weydiiyeen soo weydiiye baashuu soo kaba dhigdhiga tasracuuna sabca siniina da'aba famaa xasabtum fadaruuhu fii sumbulihi ilaa qaliila uma yaati maca dalika sabcun shidaadun yaakulna maa qadamtum lahunna ilaa way socotay ma ogta halkaa markay marayso boqorkii wuu la yaabay hadda nin dhanoo qorsh toddoba sano oo haddaan qorshe loo dejin dadkanay baaba'ayaanoo abaar dhibic robaysan da'ayn so in qorshe loo sameeya maa ninkii qorshaha u sameeya waa in farta laga saaraa madaxtinimada oo nebi yuusuf calayhi salaatu salaam from jeelt wasiir buu noqday jeelkii buu ka soo baxayoo wasiir buu u dallacay meea ka dhexaysa hee ma jirto haa jeelkuu ka soo baxa isagoo wasiira buu ka soo baxa ah, ijcalnii calaa khasaa'in alardi hee innii xafiidun caliim halkaas buu ka bilaabday madaxtinimadiisi ilaa ehelkiisa u yimaadeen wiilada iska saamaxay laa tatriiba calaykum alyowma yakfir allaahu lakum waxba idinma haysta buy waa nimanka ceelka ku riday waxaan dhihi lahayd macallah shaydaan ku taal qabta kuwan geliya jeelka ku tuura halkaayaa <laughs> walaya billa inaan indeynayn waxaas akhrin lahayd laa tahriiba calaykum waa kelmad culus wey laa tahriiba calaykum mm-hmm. ma ogtaa marka in yasriq faqad saraqa ahun lahu waa ku sii wadaan ma ogta hadduu ninkan igu xaday mid kaloo ka horeeyo walaalkiisaa jiroo tuug ahaa waa kan agtaaga nebi yuusuf ay sheegayaan arciil badana tankiixta wuxuu ku yidhi an yakuuna jawaabashadu muqtaranan bilan lan in la raaciyo in taqum haddaa kacdo falan aquumaanuu kicimayo falan aquuma caaduu icraabo lan xarfu nasbin aquuma ficil mudan mansuub kadibna waljumlatu min alficli waalfaacil fii maxali jism biin jawaabu shardi waa intaa siga insha allahu taala faahfaahinta sifican baa isaga heli doonaa hadda lakiin waa inaad fahamsan tahay toddobadaa waxba meesha a ku aragtid jawaabu shardi faauljawaab in layska rabo maxaa ku xiga an yakuuna jawaabu shardin muqtaranan bitanfiis tanfiis in la raaciyo intaqra fasaqra ama intaqra fasawfa ara xaggaa fiiri bacda icraabi maa bacda alfa fa'da wixii ka dambeeya markaa caada u icraabto

waanu ku baacaynaa insha alla baabu marfuucaati alasmaa asmaada kuwa godan asmaada waxaan hadda aan geli doonaahay wax cusub ma hadda waxaa lagu barayaa keliya shayga inuu faacil yahay godan yahay bes si uu godan yahay iyo calaamada ku godan yahay iyo waxa horaa usoo dhigata keliya waxaa baranaysaa waxaan inuu godan yahay faacilna loo yaqaan inuu godan yahay mumsada in la yidhaahdo inuu godan yahay sii wadideeda horaa usoo dhigata markii lagu dhaho muxamadun waa mubtaba godan marka lagu dhaho wixii ka waa taqaan wacalaamata rafcihi damatariiakhan intaasoo dhigata wey wuxuu yidhi almarfuucaatu sabcatun toddoba isim baa godaal marfuucalfaacilkii iyo walmafcuulu mafcuulka alladii mafcuulkaasoo lam yusama faacilu waa naa'ibulfaafaahin doonnaay iyo walmubtadaw iyo wa khabaruhu iyo wasmu kaana waahwaatiha wa khabaru ina waahwaatiha wataabicu lilmarfuuci wahuwa arbacatun weeyaano annactu walcadfu wtawkiid lbadl itiri todobada xabo alfaacilu wlmafcuul ladilmsama faacilo walmubtada wa khabaruh wasmu kaana wa khabaru inna wataabicu lilmarfuuc intaas wey markaa waa ku dhacay soomaan wuxuu ku yidhi tacalamnaa fii baabi licraabi umuuran kaiiratan baanu soo dhigana soo maah wa muhima tuciinunaa calaa fahmi kaiiri min abwaabi naxwi wax badan naga caawinaysa somaan soo dhigan wanadrusu al'aana maa yusamaa bilmarfuucaati min sheikhu wuxuu ugu hormariyey qadama musanif almarfuucaati can hayriha min almansuubaati walmakfuudaat asmaadu marfuucaad kuwa godan mansuubaad kuwa kordhigan iyo makfuudaas ma jiraan muxuu marfuucaadka ugu hormariyey likownihaa afdala minhumaa inay ka fiican tahay labada kale idan marka marfuuc wax sara ka soo bilow mansuub kusoo xiji makfuud alfaacilu faacilku ismun huwa faacilku alismu weeye almarfuuca ee godan almadkuuru la sheegayo qablahu hortiisa ficluhu baa shardigaas ka eg waa isim godan horta ismika godanna hortiisa waxaa yaala ficilkiisibaa yaal warkabaa kudhaca soomaan hayakeen qaama muxamadun muxamed waa faacil sababtu maxay tahay wuuna godan yahay ficilkiisana wuu ka horeeyaa wa huwa calaa qismayn faacilka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood daahirun ism daahira iyo wa mudmarun <clears throat> ism fadaahiru isimka daahirkayo faacilka noqo tusaale waxaa kuwa qaama zaydun meeye faacilkii zaydun wayaquumu zaydun meeye zaydun waqaama zaydaani meeye zaydaani wayaquumu zaydaani meeday zaydaani waqaama zayduuna zayduuna wayaquumu zayduuna waqaama rijaalu wayaquumu rijaalu waqaamat hindun wataquumu hindun waqaamat lhindaani wataquumu lhindaani waqaamat alhindaatu wataquumu lhindaatu wataquumu lhunuud gabdhihii hundiyaalka ahaa baa kacaya waqaama akhuuka baa kacay wayaquumu akhuuka kacahya waqaama hulaami baa kacay wayaquumu wamaa ashbaha dalika damiirka faacilka noqdana waa inta soo dhigatay allaaaaasoo xifdiya walmudmaru maxaa weeye inaa darabtu tu'daas weeye baa faacil noqota darabnaa naada darabta ta'da darabti ti'da darabtuma darabtum darabtunna tunnada daraba daraba daraba daraba huwa darabat wakaa darabaa alifta alifta ana boodhacab darabaa meeda faacilkii alifta aye darabuu wowda darabna nacda ahaa maalin kasoo dhigayna casarkii hore maxaa nidhi kuwan waxay noqdaan faacil bay noqda soo sheegin waa kan ayagoo faacil noqda shuruudda faacilka markaa rabto isimkan inuu faacil yahay inaa ogaato shuruudan baa u xidhaysaa war faacil maanta haddaa barato mar dambeysan kugu soo laaban miyuu kugu soo laabanaya hmm? Hmm? yuusan kugu soo laaban yaa weli waa las adkeenayaayo waa la buuxaa yaa tareenkaa ka harin war tareenkaa ka hari war waqti yaro weeye ha ashujaacatu hee sabru saaca

asagu fartiisii meeda kaa qeeliyey weli waa la hayaa soomaan maahan hadhow buu ka fog wuxuu ashujaacatu hee haddaa aamuseedu aadaan dhihi lahayn anay naftu yahay sujaacaa dhihi lahaa laakiinse adaa iga hormaray waa fahamta soo maahan geesinimada waxaa weeye casharka inaad ku hayso ha ka kicin akhri isku day muraajacee wakaa <laughs> kama guusaweynayaas <laughs> faacilka shuruuddiisu waa kuwan kown lfaacili marfuuc inuu godan yahay sheegaa faacilka ku tilmaamas inuu godan yahay koow kownuhu mu'ahar can alficil ficilka waa inuu ka dambeeyaa hadduu ficilku dambeeyo isimkii gudnaan uu horeeyo faacil ma aha isimkaasi muntaduu noqonayaa waa arki doonnaa shardiga ugiisa weye faacilku isimku waa inuu dambeeyaa ficilkiisuna waa inuu horeeya kownuhu madkuuran filjumla faacilka waa inaan la sheegay warhooy iska eeg ficil baa iska dhacay ciddii samaysana lama hayo suuragal maahan ama inuu isim daahira yahayoo muuqdo hadduusan muuqanna waa inuu damiir yahayo hee qarsoon yaha wax ka dhexeeya haba yaraatee ma jirto qaama wuu kacay marase kaca ciddii samaysa waa in la helaa hadduusan muxamedun meesha oolin waa inaad tidhahdaa hee huwa waa inaad tidhaahdaa warkaa waa ku dhacay soo maahan iyo ficil iska dhaca hawl badan baa joogo yiraahday ficil iska dhacaa la hela suuragal maa ficil iska dhacaadex waxaa weeye afar waxaa weeye tajriid lficli can ithniyati waljamci faacilku hadduu farabadan yahay dad badanuu sheegayo ficilka mufrad baa laga dhigayaa tusaale rijaalun sarag badan maahan dhihi maysid qaamuu arijaalu ah dhihi maysid marba haddii faacilkii la muuqado la sheegay yaa ficilka mufradka qaama qaama rijaal laakiin haddii aan rijaal la sheegin oo faacilku qarsoon yahay maxaa dhahaysaa qaamuu waa iska dhahaysaa adayada taniiu ficli ficilka dhadig waa in laga dhiga idaa kaana alfaacilu mu'anatan haddii faacilku dhadig yahay faadimatu maxaa dhahaysaa amadsomaan maxaa qaamadhadi ka dhigay faacilka dhadiga warka waa ku dhacay soomaaan allaa yufsal waa inaan kala saarin baynahu wa bayna alficli ficilka iyo faacilkiisa waa inaan kala dhexgelin badan mar horaa la dhexgeli laakiin sida fiican oo hadda bilowga ah waa inaan waxba u dhexayn qaamad faadimatu waa ina isku xigaan tan ugu dambaysa waxa weeye allaa yatacadad alfaacil faacilku waa inuusan fara badan <laughs> qaama muxamadun caliyun faarixun maxamed wahay waa faacilka koobaad caliyuna faacilka labaad faaraxna ma jirto hal xabaa faacil noqonaya bes qaama caliyun may faacilkii caliyun kuwa kalena waa ku xadfaysaa wbaadeegsanasa qaama caliyun faacilkii meeya caliyun wa zaydun zaydun faacil la dhihi wa macduuf kale yani kelimada faacila hal isim keliyaa la siinayaa bes cid kale hee lama siin kara soo maahan cid kale lama siin kara weeyaan maxaa waqtigii nooga haray yaa maxaa nooga haray waqtigii wuu dhacay soomaa faacilka ma dhammaynaa yaa faacilkaan dhammayno baaraka allaahu fiikum waqti ma jiree yaa saan bili sidaa u bilowno haddii kale faacilkiiba hadhown wuxuu nooga baahanayaa inaan soo celcelin aqsaamu faacil isadke isadke cimri tege ceeb laguma soo hojiyo cimri tege hee mar haddaad dhegayanqasimu lfaacilu ilaa alaaati faacilku wuxuu qaybsamaa saddex qaybooduu faacilku u qaybsamaa kow daahirun faacil ism daahir oo muuqda tusaalaha fiiri waa iska icraabtii waa boobsanayna icraabti maxaa dhahaysaa jaa muxamedun jaa ficililaa ahri ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxalla lahu muxamedun faacilun marfuucun wacalaamatu rafcihi damatun daahiratun fii aakhirih liannahu ismun daahir ismi daahirka waxaa ka mida ah ulaami ism mudaafiso maahan soo iraabasa jaa ficlu maadin mabniy cala lfathi laa maxala lahu ulaami iskeeg war iskeeg <clears throat> ulaami hee faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi hee dammatun calaa maa qabla yaa'il manaca min duhuuriha bixarakatil lana alyaaa kasra soomaan hulaamin mudaaf walyaau waabtiri damiirun mutasilun mabniyun cala sukuun fii maxalli jari waxaa ismiga daahira ka mida ah, ismika maqsuurka ah dahaba alfataa kii dhallinyara dahabaa tegey dahaba waa ficil maadiya mabniy calal laa maxala lahu alfataa faacilun marfuucun wacalaamatu rafci dammatun muqadaratun calaa aakhiriha maca alif waasumid manaca min duhuuriha liannahu ismun maxaa la mida ismkii daahirka ah maxaa ka mid ah alqaadi waa ism manquusa soomaaan see loo ciraabayaa jaa ficil kharaja ficil maadiya mamniyun laa maxalla lahu alqaadi faacilun marfuuc wa calaamatu rafcihi cala alya manaca min duhuurihaa afiqal hada wbillaahi towfiiq sal allahu wslm cla nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbi ajmaciin halkaanagu joojiye